aragnay sunan kale oo iyaga hay-aad la yidhaahdo hay-adu waa qaabka marka waa kayfiyaad salaada dhexdeedii dhacaya oo sunno ah oon waajib ahayn sidoo kale haddii laga tagana aan lagu kabaynin sujuudu sahw qaybtaa hore sheekhu sunanta ka cabiray abcaad bay u yaqaanaan fuqahadu abcaadna waa jamcu bacd bacdina waa qayb marka waa qaybo salaadii kamida de sunantan kaleba waa qaybo kamidahe kuwaa waxaa abcaad loo yidhi oo qayba looga dhigay arkaantay u eg yihiin arkaanta ayay u eg yihiin oo waa dikri maqsuuda baa la yidhi qunuudku waa dikri maqsuudaha isaga laftiisa loo qastay tashahudkuna waa saasoo kale ataxiyaadku isaguna waa dikri maqsuudo isaga dartii loo fadhiistay waxa loo fadhiistayba waa si atixiyaadka loo akhriyo fadhi dhan baa la soo kordhiyey si tashahudkaa loo akriyo markaa waa dikri maqsuuda oo maxal lagu gaar yeelay baynamaa sunan kale aynu arki doonno ama waa qaab gacmo la qaadaya iyo wax noocaasa oo aan dikriba lahayn ama waa dikri aan isagu fii daatihi maqsuud ahayn sida adkaartii rukuucda iyo sujuudda iyo maqsuudku waa rukuucda lafteeda dikrigan in iyaduu taabic u yahay sujuuddu waa saas oo kale iyadaa maqsuuda tasbiixda la akhriyayaana taabici bay u tahay laakiin atixiyaadka dhexe markaad fadhiisanayso maqsuudku fadhigaba ma aha ee waa maxay waa atixiyaadka liannahu fadhigu laysa hay-ata tacdiim qofkaad weyneynaysa miyaad u fadhiisataa mise waad u istaagtaa istaaggu waa hay sujuuddu waa taciim rukuucdu waa taciim fadhigu laakiin maaha hay-a markaa fadhigani isagu maqsuud maaha baa la yidhi maxaa maqsuuda ataxiyaadka la akrinaya maqsuud dikrigaasaa maqsuuda qunuudkuna isaga laftiisaa maqsuudaho qiyaamkan u dhexdiisa dhacaya maqsuud ba ha noqdo qiyaamku de waa hay-a sideeda laakiin qunuudkan maanta ictidaalku ma aha rukni maqsuuda oo ictidaalku waa si loo kala saaro rukuucda iyo sujuudda oo rukni maqsuudaba ma aha markaa quruudkani isagaa maqsuuda saasu markaa ay kaga duwan yihiin labadaas sunne quruudka iyo atixiyaadka dhex iyo wixii ku tacalluqaa saasay uga duwan yihiin sunnayaasha kale oo iyaga markaa abcaad loo yidhiyo waxay shabahaan iyagu arkaantii salaada wa hay-aatuhaa khamsa casharata khaslatan hay-aadka salaadu sunanteeda hay-aadka la yidhaahdaa ee aan sujuudu sahwi lagu kabin waa shan iyo toban buu yidhi isagu shan iyo toban buu ka dhigay laakiin waa laga badiya qaarkood ilaa afartan bay gaadhsiiyaan rafcu lyadayni cinda takbiirat اlixraam in gacmaha kor loo qaado marka takbiirat lixraamka la xidhanayo gacmaha inaad kor u qaado oo yani waxa wey gacmahaagi ay garbaha la sinmaan farahoodiina furuuca aluduneyn dhagaha calaacashooda ama intan soo dhagaha mxua dacalkooda dacalka dhegta in marka ay gaadho faruhu faruhu ay gaadhaan cinda takbiirati اlxraam marka salaada la xidhanayo wa cinda arukuuc iyo marka la rukuucayo wa cinda arafci minhu iyo marka rukuucda laga soo kaco to afraadda way jirtay maxay ahayd cinda alqiyaam min atashahud alawal marka atexyaadka hore laga kaco iyadana horeynu usoo aragna waa sunayaal waxaasoo dhami wa wadcu اlyamiini calى الshimaal waxaa kale oo sunno ah in gacanta midig la saaro gacanta bidix saa loo dul dhigo kafka kafka la dul saaro ilaa iyo markaa rusqiga halkaa markaa gacanta laabatadeeda ama ilaa saacidka wax kamid ah la duldhigo waa wadci taasi hadii la qabdiyo oo la qabtana iyadana basi ma laha wadci iyo qabdi watawajuhu inuu qofku akriyo istiftaaxi ducadii salaada lagu furfuranayay markaa takbiirta lala yimaado tawajuh baa la yidhaahdaa iyadoo laga soo qaatay wajahtu wajhiya liladii faطra الsamaawaati wاlأrض waa tii uu shaafici jeclaystay wajahtu wajhi wejigaygii baan u jeediyey xaggii ilahay markaa tawajuh waa jeedsi wejigaagii baad leedahay xaggii ilahay baan subxaanahu watacaala aan u jeediyey wاlisticaadatu isticaadadii acuudu biاllaahi min الshayطaan الrajiim oo goorma la odhanayo markii istiftaaxa la dhameeyo waاljahru fii mowdicihi in markaa qiraa'adii kor loo qaado lala jahro fii mowdicihi meeshii loogu tala galay jahriga oo halkeeya maqribka labadiisii hore cishaha labadiisii hore salaadii subax jimcihii iyo ciideynkii wاlsraaru fii mowdicihi iyo siraysigii qiraacada hoos loo dhigayey ee aan kor loo qaadaynin meeshii siraysigana loogu talagalay oo wixii intaa ka soo hadhay waa sunnayaal marka haddii imaamkiina tujiyo oo uu qiraadii korba u qaadi waayo hoos saga akhristo uu rukuuco maxaynu samaynaynaa waynu ku raacaynaa unde hadduu rukuuco inaguna waa rukuucaynaa muxuu ka tegey sunnuu ka tegey marka hadduu ilaaway uu hoos isaga akhristay oo iska rukuuco inaguna de qofkii hore u akhristay qofkii faatixada akhristay kii aan akhrisanin faatixadiibu akhriye kii faatixada akhristay muxuu samaynayaa wuu iska raacayaa imaamka waa caadi salaadii caadi wey wataamiin aamiintii markii faatixada la dhameeyo wa qiraaatu suurati bacda alfaatixa faatixada markii la dhameeyo i suurad la akriyo wاtakbiiraatu cinda alkhafdi wاrafci takbiiraadkii allahu akbar tii la odhanayey mar kastoo ama la hoobanayo ama la soo kacayo markaad rukuucayso markaad sujuudayso markaad sujuuddii ka kacayso markaad fadhi ka kacayso allahu akbar baad la ohan وqowlu samic اllahu liman xamidahu rabana laka alxamdu waa cinda alrafc min arukuuc marka rukuucda laga kacayo in la yidhaha samica allahu liman xamidahu ilaahay ha ka aqbalo qofkii mahadiyey rabbanaa laka alxamdu baa haddana lasii odhanaya ama allaahuma rabbanaa laka alxamdu allah yow rabbigayo adiga ayaa mahadle wاtasbiixu fi الrukuuci wالsujuud subxaana subxaana rabbiya alcaiim ama subxaana rabbiya alaclىa oo rukuucdii iyo sujuuddii lala imanayo wa wadcu اlyadayni calى اlfakidayni fi اljuluus in labadii gacmood la saaro labada bowdo yani darafkooda xagga jilibka xiga yaa la duldhigi fi ljuluusi markii la fadhiyo maxay loo fadhiyo ama labada sujuudood dhexdooda ama ataxiyaad loo fadhiyo ama jalsatulistiraxadii loo fadhiyo intaba labadii gacmood waxaa la saari bawdada darafkeeda xiga jilibka yabsutu lyusraa gacanta bidix wuu fidinaya wuu fidinaya wayaqbidu lyumnaa ta wuu qabanaya yaqbid ila almusabixata farta markaa murdisada soomaalidu taqaano ada lagu tasbiixsada mooyaan yani lagu ashahaato fainahu musaligii yushiiru bihaa iyada wuu ku ishaarayaa towxiidkii mutashahidan markuu ashhadu an laa ilaaha ila allah leey marka gacantii bidixiyada waad sii wadaday faraheedii oo saasaad u fidin gacantii midigna waad qaban waxa aan ka ahayn musabixada musabixadu way iska fidsanaanaysaa markaad ashhadu an laa ilaaha ila allah gaadhana waad ku ishaaraysaa oo kor baad u qaadaysa marka iyada inta hore way iska fidsanaanaysaa markii ila allaahu la gaadhana kor baa loo qaadayaa yushiiru bihaa nabigu alay sl wa ku ishaarayey ishaaradaasi goormay dhacaysaa waxay hahdeen fuqahadu dee halka ugu munaasibsan ilin ah, ishaaradani waa tawxiidkiie waa ila allaahu oo ninkii labada faroo taagay waa kii nebigu tawxiidi ku yidhi marka maadaama ay tawxiidkii tahay ila allaahu marka uu qofku leeyahay ayay ishaaradii dhacaysa inta kalena way fidsanaanaysa wwadculyadayni labadii gacmood in la dhigo cala alfakidayni ay calaa arafi lfakidayn ama arafay lfakidayn labada e, bawdyo koonahoodaa shishe ee xagga jilidka xiga fi ljuluusi mar kastoo la fadhiyo wy yabsutu lyusraa waxa uu fidinayaa gacantii bidix wayaqbidu lyumnaa waxaanu qabanayaa faraha gacanta midig ila اlmusabixata farta murdisada a mooyaane fainahu yushiiru bihaa iyada wuu ku ishaarayaa towxiidkii mutashahidan markuu ashahaadanayo inta kalena way fidsanaanaysa wاliftiraashu fi jamiici اljalasaati in la goglado lugta bidix oo lagu fadhiisto fadhiyada oo dhan fadhiyada oo dhan in lugta bidix lagu fadhiisto tii midigna la taago wey watawaruku in sinta lagu fadhiisto warik waa sinta fi ljalsati alakhiirati fadhiga u dambeeyo atixiyaadkii dambea fadhiga u dambeeya dee atixiyaadka u dambeeyuu noqonayaa haddii qofku aanu sujuudu sahwi la imanayn ama hadu sujuudu sahwi la imanayo fadhigii u dambeeyey goormuu noqonaya markuu sujuudu sahwi ka soo kaco marka fadhiga u dambeeya waa ka ay ku xigto salaamtu assalaamu calaykum kay ku xigto marka mararka qaarkood inaanu noqon baa dhici karta atixiyaadkii dambe aduu qofku eh, sujuudu sahwi la imanayo de sujuud sahwi muxuu ka dambeynaya atixiyaadkiisaa ka dambeynaya marka ataxiyaadkii dambe siduu u fadhiisanaya iftiraash wuu goglanayaa tii bidixoo ku fadhiisanayaa tii midigna taagay sujuudu sahwigiibuu la imanaya sujuuddii hore markuu ka soo kaco iftiraashkiibuu la imanaya sujuuddii labaad buu haddana u dhacaya markuu sujuuddii labaad ka soo ayuu markaa tawarugii la imanaya tawarug markaa waa sidee sintaa lagu fadhiisanaya lugtii midig way taagan tahay waa laga hoos saaraya hoosteeday ka baxaysa sintana qofku uu ku fadhiisanaya waa goorma waa fadhi kasta oo salaani ku xigto marka taraawiixdii ka waran dad badan baa waktiga rabadaanto kale ku weydiinaya kuohanay taraawiixda ma la akhriyayaa istiftaaxi laba ragcadoodoo kastaba laba ragcadoodoo kasta soo salaad mustaqila maaha laba ragcadood kasta waa salaad mustaqila sida niyo looga baahan yahay takbiirat ulexraam looga baahan yahy ayay iftitaaxna uleeyihi markii markaa aad ka baxaysana tawarugii baad la imanoo sinta ayaad ku fadhiisan wuxuu yidhi waliftiraashu iftiraashka ama goglashada la goglanayo lugta bidix fi jamiici اljalasaati fadhiyada oo dhan watawaruku sintana lagu fadhiisanayo fi ljalsati اlakhiirati fadhiga u dambeeya ee salaantu ku xigto wtasliimatu thaaniyatu salaamta labaad ee assalaamu calaykum ta dambe ah iyaduna waa sunna ee waajib maaha oo assalaamu calaykum ta hore ayuunbaa waajiba waraxmatullaahidu waa sunne wa barakaatuhuna sunno maaha halkaa assalaamu calaykum waa sunne marka dee taa dambe iska sunnaha iyadana in lala yimaadaa hay-aadkii salaaday kamid tahay intaa haddaba kii laga tagaba ama camdi ha looga tago ama sahwi ha looga taga sujuudu sahwi loola iman maayo mamnuuc buu noqonayaa sujuudu sahwi salaadiina way iska ansaxaysa ama ogaan ha looga tago ama sahwi ha looga tago faslun wاlmarأaةu tukhaalifu الrajula fii khamsati ashyaa wuxuu halkan kaga warramaya fii umuuri tukhaalifu fiiha almarأaةu الrajula fi الsalaa arrimo dumarku ma qofka dumari ay kaga duwan tahay ninka salaada dhexdeed wاlmarأatu gabadhii tukhaalifu الrajula ninka way ku khilaafsan tahay fii khamsati ashyaa shan arrimood nusakda qaarkood na waxaa ku qoran fii arbacati ashyaa afar shay wuxuu yihi farajulu ninkii yujaafii wuu ka fogeyn mirfaqayhi labadiisa xusul can jambayhi labadiisa dhinac wa yuqilu wuu ka kicin baطnahu calooshiisa can fakidayhi labadiisa bowdo fi rukuuci wasujuudi markuu rukuucayo markuu sujuudayaba markuu rukuucayo labadiisa xusul labada dhinac wuu ka durkin calooshiisana wuu ka kicin bawdi bawdihiisa gaar ahaan dee sujuudda rukuucdii way kala fog yihiinba oo maqsuudku waxa weeyaanu dhabarkaa la simayaa iyade laakiin sujuuddii ninku wuu iskala bixinayaa haddii aanu dee dad ku dhinac tukanayn oo aanu dhibaynin iskala bixinayaao waxa weeye garbi xusulladiisii wuu fogeynaya ka fogeynayaa dhinaca dhulkana ma dhigayo calooshiisiina bawdihiisa wuu ka kicinaya wayajharu qiraa'adii buu kor u qaadi fii mawaadic اljahri meelihii kor loo qaadayy hadduu keligii tukanayo gurigi ku tukanayo xataa hadduu keligii tukanayo oo uu guriga ku tukanayo kor buu u qaaday hadduu masaajid ku tukanayo keligii tukanayana waa saas oo kale da cid markaa tashwiishinayno waidaa naabahu markii uu ku soo dariyo uu asiibo shay-un wax fi salaati salaada dhexdeedii haddii ay wax ku dhacaan sida imaamkiioo khaldamay oo kale sabaxa subxaana allah buu odhanay ama qof baa albaabka ku garaacay subxaana allah isaga oo niyoonaya inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xusayo qofkaana baraarujinayo laakiin baraarujin keliya yaanay kaa noqonin baan haday baraarujin keliya un kaa noqoto dee hadal bay isu beddelaysa e waa xus ilaahay baraarujinna ay la socoto markaa subxaana allah buu wa cawratuhu isaga cawradiisu maa bayna suratihi wa rukbatihi waa inta udhaxaysa xuduntiisa iyo jilibkiisa oo xuduntiiyo jilibkuma soo gelayaan ila waa inta udhexaysaa lagu laakiin waxaa qasab noqonaya xuduntii wax kamida ah in la asturo jilibkii wax kamidana in la asturo de si markaa intii udhexaysa a wada asturanto intaasi waa ninkii walmaratu qofkii dumar ahay tadumu bacdahaa ilaa bacdin barhkeedba barhka kale ayay ku ururini barhba barhka kale ayay u soo ururin kala fogeyni mayso days kala bixiso halkan ay wax ka soo bixi ilan intaas inay muuqato lama ogola xataa intaa yar inay muuqato lama ogola waa cawro kafkaasun baa la ogolyahay wax xalkaa ka xiga lama ogola hadday iskala bixiso ka aamin noqon mayso in cawradeedii wax kamidihii uu soo baxo ama lugi ha soo baxdo ama waxa weeye daraaceedii iyo dhudhunkeedii wax kamidii ha soo bixi wa takhfidu sawtahaa codka hoos bay u dhigi bixadrati rijaali اlajaanibi haddii rag ajaanibihi meesha joogaan haddaanay rag ajaanibihi joogin salaaddii jahriyada ahayd ee codka kor loo qaadayay iyada lafteedu kor bay u qaadi dee rag ajaanib hi joogina dumaruna ayla joogaan ama rag maxaarimteedii ayla joogaan ama aanay cidiba la joogin kor bay isaga qaadanaysa oo jahrigii bay la iman laakiin haddii rag ajnabigii ay meesha ka dhow yihiin inay codkeeda maqlayaan codka dumarku cawro maaha sida madhabka u rajaxan laakiin haddana waxaa la amrayaa inay codkeeda hoos u dhigto xataa laa yuftatana biha si aan raggii ugu fitnoobin ajnabiga ahaa maxaa yeelay alrijaalu ducafaau amaama الnisaa raggu waa ducafo dumarka agtooda iskama xajin karaan codkaasi inuu markaa fidneeyaa dhici karta sidaa daraaddeed hoos bay codkeedii u dhigaysaa waa sababta loogu diiday adaanki oo inaga in adaanku sunno uma aha dumarka lannu adaanka in codkii kor loo qaadu keensanaya codkiioo kor loo qaadayaana de waxa weeyaan in raggii maqlaan bay keensanaysa laakiin iqaamadunbaa sunna u ahay markii salaaddu ay jahri tahayna codkeeda hoos bay udhigiyo kor u qaadi mayso waidaa naabahaa shayun fi salaati haddii ay wax ku soo dariyaan oo ku yimaado hadday wax ku yimaadaan salaada dhexdeeda safaqat wayse cabbin laakiin sacabintu waa sacabin sideeya saas gacan bogeed iyo ta kale dhabarkeeda isku dhufa marka ama saa ha isugu dhufato ama sidaa ha isugu dhufato ama ha cagsido tay doonta ha sarreysiiso maxaa un kala ilaalin labada baabacayna isku garaacdo taasi dee markaa ciyaar bay noqonaysaa baali sidaas iyada lama ogola inay saas samayso oysa labada baabaca isugu garaacdo dee qof ciyaaraya noqonaysa qof tukanaya ma noqonayso laakiin sidan ayay isugu garaacaysa wa jamiicu badani اlxurati gabadhii xurada ahayd jidhkeedoo dhami cawratun fi الsalaa salaaddii markay ku jirto wada cawro weeyi ilaa wajhahaa wa kafayhaa wejigeeda iyo labadaa kaf mooyaane jirkeeda kale oo dhami kol hadday tukanayso waa cawro tini inay muuqato lama ogola dhudhunka inay wax ka muuqdaan lama ogola farfarihii lugaha ka inay muuqato lama ogola baabacada lugtu inay muuqato lama ogola hadday qaab gaboodfar ah ay in uni u muuqato salaaddii way ka burtay walow wax yarba ha noqotee markaa waa inay aada isu ilaaliso wa cawratu lamati gabadhii addoonta ahayd cawradeedu ka cawrati rajuli ninka cawradiisii oo kale uun weeyi fi salaati salaaddii markay ku jirto iyadu raggii uun bay la mid tahayoo xudunta iyo jilibka inta u udhaxaysa uunbaa u cawro inta kale inay asturtaa waxba ku waajibi mayso waa laga yaabaa in dee la qariibsado la yar yaabno leanno addoomma inaguma dhex noola addoomma maynaan arag laakiin dee culammadu addoomma way arki jireen oo way la noolaayeen noloshooda wax kamid as ah. halkan maanta baabuurtaanan iyo san maarata iska yihiin oo kale ama hablahan shaqaalaha la qabsanaya guryaha ka shaqeeya sida isaga badan yihiin caadiga isaga tahay ayay dee addoomuhuna caadi isaga ahaayeen wax caadi oo abiiciyabay ahay oo nolosha ka marka waa la arki jiray gabdhihii markaa addoommaha iyagoo madaxoodu qaawan yahay waxba asiyana may lahayn laakiin inagu dee ma aragno marka dadku wixii aanay aragin dee hariib buu ku noqonaya hariib buu ku noqonaya marka caadi weeye cawradeedu waa intaas markii ay xorowdo ayay markaa cawradeedii tii dumarku cawradii dumarka oo dhan ay cawro u noqonaysa laakiin qofkan adoonta adee way shaqayn jirto way khidmaynaysay markaa shareecadu way ka khafiifisay qofkii ajnabiga yimaada yadiiba u adeegayso wax usoo dhigdhigayso marka haddii mar walba xijaabki iyo wixii isku adkeen la yidhaaho dee way ku adkaanaysay waa loo khafiifiyey marka dhinac kale marka laga eegana dee qof la adoonsanayo hamada loo hamoodaaba iska fududaydba qoftii la liidaya ayay ahayd saa daraaddeed markaa ilan xijaabkan iyo asturkan waxaa loo sameeyey si aanay xumaantii u dhicin marka qofkani waaba qof laga santaagayo oo layska weynaynayo oo aan aada loo danaynaynin marka addoonnimadanaaba iska noqotay xijaab gaara oo marka qof iska xijaaban oo kale yiiba sideeda ku noqotay faslun waladii yubطilu salaata axada cashara shaya salaadda wixii buriyaa waa koob iyo toban shay wey alkalaamu اlcamdu hadalkii ukaska ahaa hadalkii ukaska ah hadalkii markaa wuu burinaya hadalka wa inagii soo sheegnayo maxaa ugu yar xaraf macnale fii luati fii lugatin yujiiduha almusalli af uu yaqaan qofkan tukanaya xarafkii macno ku leh hadduu ku hadlo si camdiya ugu hadlo dee waa nin hadlay salaadii way ka burtay laba xaraf haduu ku hadlo ama macno ha lahaadaan ama yaanay lahaane iyadana uu kas markaa ugu dhawaaqana salaadii way ka burtay hadii laakiin hadalku aanu amdi ahayn u kas haddaanu ahayn oo ka waran haddii hadalka loo baahdo marar fara badan waxaa dhacda in imaamku uu khaldamo subxaan allah marka la ihaano kulba wax kale isku qaado wixii laga doonayey maahe baa laga yaaba labaad ka tegey iska kacay subxaan allah baa la odhan wuu fadhiisan subxaan allah baa lagu celi haddana wuu kici kolka kolkuu dhowr jeer kicu fadhiisto u kacaa fadhiisto marka dambe ku soo jeedsanayaa dadkii maxaad leedihin buu odhanayaa soo ma markaa ma banaanta in dadka qaarkood ay yidhaahdaan sujuud sujuuddii labaad hadday sidaa yidhahdaan salaaddu way ka buraysa maxaa yeele waa kalaam camdiya waa hadal ulakas ah oo si kama ah ku iman marka salaaddaasi way buraysaa ayuu kaa hadlay inuu salaaddii dib u xidho ayay noqonaysaa kan imaamkee soo jeestayna isagu markuu qibladii ka jeestayba intaanu hadalba isaga salaaddu way ka burtay kor hadduu qibladiiba ka soo jeestay isaga salaadi uma jirto qofka hadday maarata iska jaahilkiiinu marka horeba dadka tujiyana may ahayn haddaanu garanaynba waa laga doonayo markuu sujuuddii ka kacay waxaa laga doonaya waa laba midoo ma fadhiisto ama uu sujuudo dee ila wax kale meeshaa ma yaalle markaa intuu fadhiisan haddana kakaco haddana fadhiisto haddana kaco dee sax ma aha haddii uu isagu wax isku hubana wuxuu isku hubu ku soconaya hadalkan dadka maba dhegeysanayaba sideedaba hadalka dadka inuu dhegeysto shaaficiyadu maba ogolaba wixii aad adigu isku hubtuun baad ku socon wixii aanad hubi ka shakidan miyaad la timi misl ood ku noqonba marka haddaad ka shakidan malaha mar baad sujuuddo malaha labaad baaba kaa dhiman waabay kugu waajibtay inaad sujuud labaad sujuuddo mar haddaad ka shakiday asalku waa inaanad laba iman dee soo ma maxaa lagaa markii aad kacaysa inaad horta fadhiisato markaad fadhiisatay aad sujuuddo haddaad hore intaad aad kacdayna inaad hadda sujuuddaa lagaa doonaya iyagu hadday doonaan fadhi ha doonayaan kol hadaad ka shakiday malaha sujuuddii labaad baa kaa maqan maxaa lagaa rabaa inaad sujuuddaa lagaa raba ilaan wixii aad ka shakido miyuu kaa dhiman mise waad la timid maxaad ku dhisaysaa inuu ka dhiman yahay ku dhisaysaa haddaba hadalkaasi salaadda wuu burinaya laakiin waa inuu qofku ogsoon yahay inuu hadalkani xaaraan ka yahay haddaanu ogsoonayn inuu hadalkuba xaaraan yahay salaadda dhexdeeda sida qof imika soo islaamayo kale ama uu ogsoon yahay hadalku inuu xaaraan yahay laakiin kan uu maanta ku hadlaya inuu xaaraan yahay aanu mooday aanu ogeyn say ku dhici karaysaa taasi inuu hadalku xaaraan yahay u yaqaanaa laakiin kan uu hadda ku hadlaya inuu ki xaaraanta ahaa yahay ma yaqaano dadka qur-aanka qalqaldayaa ka mida kolkuu qaldo ma qur-aan bu akriyey waxaan qaldan u akriyey ma qur-aan ba ya muxuu noqonayaa hadal buu noqonaya de laakiin isma laha isagu hadalkii xaaraanta ahaa baad la timid isma laha qur baad akhriday buu marka hadduu yar yahay salaadda ka burin maayo waxaanu qalqaldaya hadday yar tahay oo ama hadalkan ah, jaahilka ka yahay ama aanu isilowsan yahay hadduu yar yahay salaadda ka burin mayo haduu bato salaaddu way buraysa qaar baa isku qaado quraan an ka garanay asu kol aga kiinaya kol aga kicinaya ku baarbaaraya maantao kolba dadku ka saaraya kolba dhinac u kaxaynaya kolkay intaasi badato salaaddu way buraysa ilaa salaadi ma jirto waayo hadal badan buu hadal badanna salaadda wuu buriya qodobkaasi dadka dadka tujinaya aada ugu baraarugaan qur taqaano ahri kaanad si fiican u garanayna ilaahayba kuguma kalifina markaanad salaadda ku jirin adigu de maxuu ahaayey xifdigaaga tijaabinayso markaanad salaadda ku jirin istijaabi lakiin salaada dhexdeeda salaaddu waa in la ilaaliyo qur-aanka intaa waa inaad akrido wixii kale hadal buu noqonaya isilaali alkalaamu alcamdu hadalkii markaa camdiga ahaa salaada wuu buriyaa alcamdidaa maxaa ku baxay baynu nihi kii sahwiga ahaa hadduu yar yahay isaga laftiisu hadduu bato wuu burinayaa salaadii sidoo kale waxaynu shardinaynaa kalaamka inuu qofku og yahay inuu xaaraan yahay waalcamalu alkaiiru اlmutawaali shaqadii camalkii badnaa dhaqdhaqaaqii badnaa ee xidhiidhsanaa dhaqdhaqaaqii hadduu bato xidhiidhsan yahayna salaaddu way buraysa ama markaa ukas ha ka ahaado ama sahwi ha ka ahaado hadduu yar yahay salaaddu kaa buri mayso ama ukas ha ahaado ama sahwi ha ahaado hadduu badan yahay laakiin uu kala durdurugsan yahay iyadana salaadu ku buri mayso ama camdi ha ahaado ama sahwi ha ahaade oo ficilka lama kala saaro sahwigiisa iyo iyo camdigiisa lama kala saaro wاlxadau waxaa kaloo salaada buriyaa dee weyse jabki ama xadakii ama akbar ha noqde ama asqar ha noqde qofka haddii xada ku yimaado mayri ku waajibo ama weyse ku waajibto dee salaadii burte wa xuduuثu najaasati najaase qofkii kusoo darida isagoo salaadii ku jira hadii nijaasa ku timaado nijaasaduna ay tahay mid aan laysu saamaxaynin salaaddii way burtay haddaanu si deg dega isaga tuurin saynu hore usoo arag oo degdeg u tuuro isagoo aan marka horena gaboodfal samaynin dhib ma laha xuduudu najaasa buu yih najaasada marka horeba watay ka warraman isogeyn mabay guntamin salaadu cumaamad show nijaasle oo aanu ogeyn buu iskaga tukanayay mar danbuu arkay markaasuu tuur baynu odhanaynaa maya tan salaadii mabay guntamin iyadu kol haddii nijaas hore u jirtay salaadaasi mid guntantayba ma aha wankishaafu lcawrati cawrada oo faydanta walow waxa faydmi haba yaraado haddii gaboodfal uu jirood adigu marka hore gaabisay ama qofkii dumar ahaa iskala bixisay oo cawradii wax kamidihii faydmay salaadaas way burtay haddaanu qofku gaboodfal samayn ee dabayl maalan oo kale ay ku kacday oo ay markaa maradii ka fayday hadduu si deg dega u celiyo salaadu kama burayso laakiin hadday maradiiba ka tuurtay oo inuu daba carar ay noqonayso dee waxa weeye halkaa iyada salaadii ma jirto wa takyiiru niyati niyadoo la bedelo yaa salaada buriya duhur baad ku jirto markaasaa tiri casarba ka dhig markaa salaaddii qaybina duhur bay noqonaysaa qaybina casar bay noqonaysa salaadda in la bedelo niyadeedii way ku burtaa salaad baad ku jirtay tukanaad ka dhigtay labadii midna kumay asixin labaduba way kaa bureen hal mar baa la ogolyahay in la faral adigoo ku jiray inaad sunno u bedesho iska mulaqa sunno caadiyaho aan sunno gaara ahayn haddii cudurdaar jiro waa la ogolyahay haddii cudurdaar jiro oo aada faral ku jirtay deetana aad sunno u beddesho sunno mulaqa waa la ogolyahay maalan adigoo tukanaya oo keligaa salaaddii tukanayaad waxaad aragtay jamaaco markaasaad jeclaysatay inaad jamacaa ku biirtid cudurdaar baad markaa leedahay waxaa kuu furan marka inaad salaadaadii u bedesho maxay sunne laakiin sunnahaad u bedelaysaa waa inuu sunno caadiya noqdo sunno gaara waa inaanad odhan duxadiiba ka dhig ama witrigii ka dhig ama waa inaanad sunno gaarahoo sideeda loogu qasto waa inaanad ka dhigin laakiin sunno caadiya uun haddaad u bedesho way ku asixi iyadu wixii kale in loo bedelo lama ogola faral faral looma bedelo sunno sunno looma bedelo sunnana faral looma bedelo faralkaa sunno loo bedeli karaa haddii cudurdaar jiro wastidbaaru lqiblati qibladoo laga jeesto haddii qiblada laga jeedsado cudurdaar la-aan yani qofku isma ilaawin lama qasbin xoog laguma jeedinin salaaddii markaa de way buraysaa haba yaraatay intuu dhinac kale u jeeday haddii wax markaa jiiteen uu deg deg markaa isu celiyey si degdeg ah iyada markaa ka buri mayso istidbaarulqibla markaa waxaa laga eegaa laabta de sooma ma lagama eego hadduu wejigii aggaa ah eego dadka qaarkood markay tukanayaan kolba dhinac eegaan waa makruuh arrintaasi arrin foolxun weeyi laakiin salaadii ma burineyso salaaddii ma burineyso hadday cudurdaar hadduu jirana waaba iska banaanaan haddaad wax yar ilaalinayso meesha wax ku yaallaan ood kolba yar eegeyso hadday xaaja jirto waa la ogolya laakiin markaanay xaaja jirin makruuh weeyi arrin saxana ma ah laakiin salaaddii kaa burin weyso walaklu cuntadii du wax iska cuno isagoo markaa camdi ay tahay si camdiya ah hadduu wax u cuno walow hadduu doona wax yaro afkiisa ku jirayba halliqo xabad beriisa ba hadduu doona halliqo salaaddii way burtay akligu markaa waa wixii soonka jiray cunadii soonka jabin jirtay iyaa salaadana jabinaysa hadduu is-ilowsan yahay waay waxaa la odhanayaa waxaa la eegayaa miyuu badsaday mise uu yaraystay hadduu wax badan cunay salaaddu way burtay oo de ficil kaiiru noqday haddii wax yar ay ahaydna uu isilowsanaana salaaddu ka buri mayso washurbu cabitaankiiba isaguna la mida unada cunadaasunbuu la mid yahay waalqahqahatu qosolkii codka lahaa wey qahqahada waxaa loogala jeedaa osolkii qosolkii codka lahaa ee qofku codka uu soo bixinayay haddii codkaasi uu xuruuf noqon karayo sida dhowrha ha-aad oo kale labaha aad buu noqdo salaadaasi way burtay waa haddii aan laga xoog roonaan baa layi haddii kuwo imtixaanihi ay meesha ama wax ka sheekeeyaanoo uu ishayn kari waayo deetana uu qoslo oo dhowr xaraf ka soo baxaan haddaanay badan salaaddu ka buri maysa baa la haddaanay badanin salaadu ka buri mayso laakiin hadduu bato walow haba ishayn kari waaye dee salaaddii way buraysa markaa qahqahada waxaa loo celinayaa hadalkiibaa loo celinaya alkalaam alcabdu somaynaan soo marin qahqahadan hadalkiibaa loo celinayaayo waxay fuqahadu leeyihiin codkan soo baxay waa inuu xuruuf noqonayo haddaanu xuruuf noqonayna cod uun maarata foori oo kale ah ma cod noocaasoo aan xarafba lagu maarata waxa weyaan laga soo dhex saari karin uu yahay waxba salaada ma burinayo sidoo kale hadduu muusood ama dhoolla cadayn uu yahay oo qofkii codba aanu ka soo bixin uu codka isku celiyey laakiin uu markaa de waxaw dhoolla caddeeyey afka kala qaaday ama maarata ilkihiisi ay muuqdeen isagana salaadiisu buri mayso walqahqahatu markaa waa qosolkii codka lahaa ee xuruuf laga samayn karay wariddatu dee qofkii oo ridoobo diintaba ka baxa walciyaadu bilaah salaadiisii way buraysa faslun warakacaat lfaraa'idi sabca casharata rakca halkan markaa fasalkan sheekhu waa tirooyinuuna waa iska tira wa rakacaat lfaraa'idi faraa'idda rakuucahoodii eh, ragcadahoodii sabca casharata rakcatan waa toddobiyo toban saddex min afari waa imisa saddexdii maqribkana ku dar labadii subaxana ku dar toddobiyo tobankaa wey fiihaa sabcata cashara rukuucan toddobiyo toban rukuucood baa ku jira ilaa ragcad walba rukuuc baa la socotee wa arbacun sajdatan afar iyo soddon sujuudoodna way ku jiraan ilaa ragcad walba laba sujuudood baa ku jira wa arbacun wa tiscuuna takbiiratan afar iyo sagaashan takbiirana way ku jiraan oo takbiirtii ixraamka iyo tii rukuucda iyo tii sujuudda iyo ka soo kiciddii iyo sujuuddii labaad iyo ka soo kiceedii halkaas waa imise sow lix maaha lixdaasi shan ka midaa ah raacaya ragcaddii labaad sow koob iyo toban maaha ragcaddii saddexaadna shan baa iyana raacaya waa imise lix iyo toban ragcaddii afraadna iyadana shan kalaa raacaya waa imse halkaas koob iyo labaatan soo maaha koob iyo labaatan kaasoo min saddex ila saddex salaadood ba ayaa afar afar ragcadoodeh maxay noqonayaan saddex iyo lixdan maqribkii eh, ragcaddiisii koobaad waa lix sow maaha iyo labadii dambe min shana sow lix iyo toban maaha ku dar sagaal iyo toddobaatan soo maha salaaddii subax lix iyo shan iyadana isuuge koob iyo toban saw ku dar sagaashan saw maaha afar salaadood oo atixiyaad dhexe lahaa marka atixiyaadkii dhexe laga kacayo iyagana maxaa ku jira ya takbiir baa ku jirta soomaa afartaana ku dar afar iyo sagaashankaa kaa wey wa tiscatu tashahudaatin sagaal atixiyaad ayaa iyaguna ku jira khamsatu minhaa fardun shan waa faral afarta kalena waa atixiyaad dhexo waa sunna de afar atixiyaad dhexa ah iyo shantii salaadood mid walba atixiyaad dambe leedahay waaba intaa wa cashru tasliimaatin toban tasliimo salaamood shan farala iyo shan sunno ah weey wa miatu wa halaaثun wa khamsuuna tasbiixata boqol iyo saddex iyo konton tasbiixo waa marka saddex saddex la xisaabiyo rukuucdiina saddex la xisaabiyo sujuuddiina saddex la xisaabiyo de markaa waxay noqonaysaa afar iyo soddon sujuudood iyo toddobiyo toban rukuucood isku dar oo koob iyo konton soo maa koob iyo kontonkaa iyaad maxaad ku dhufan min saddexde idan rukuuc walba saddex tasbiixaa ku jira soo sujuud walbana saddex tasbiixo koob iyo kontonkaa markaad min saddex ku dhufato dee kontonkii markaad saddex ku dhufato boqol iyo konton soo halkiina markaad saddex ku dhufato isna muxuu noqonayaa boqol iyo saddex iyo kontonkaasina waa kuwa wa jumlat larkaani arkaantu guud ahaanba buu yihi fi salaati salaadda dhexdeeda toddobiyo ragcadood miataani rukna waa laba boqol iyo afar iyo soddon rukni fi subxi halaaثuuna rukna salaadii subax soddon rukni baa ku jira ragcadda koowaad maxaa ku jiray niyadii takbiiraة اlixraam qiyaam qira'aة اlfaatixa rukuuc ictidaal sujuuddii hore jalsa beyna sajdatayn iyo sujuuddii labaad saw sagaal maaha ragcad kastoo hore sagaalkaasaa ku jira ragcad kastoo dambana koob iyo toban baa ku jira waxay ka soo baxayaan koob iyo tobankaas dee waxa weeye qiyaam faatixo rukuuc ictidaal sujuuddii hore iyo juluuskii iyo sujuuddii dambe fadhigii atixiyaadka atixiyaadka laftiisii saligii nebiga iyo salaantii soo koob iyo toban maaha ku dar koob iyo tobankaa ya labaatan saalkaa kuma hegeysid shan rukni baa dumaniino wata iyaguna sheekhu dumaniinadana mid walba gaar buu u tirinaya rukuucdii dumaniinay leedahay ictidaalkiina sujuuddii horena juluus bayna sajdatayna sujuuddii dambana sow shan dumaniino maaha shan iyo shan ku dar kale soddonkii waa ku waada ragcad waliba shan baa soo kordhay umaniina ah salaadii subax markaa soddonkaasaa ku jira buu wa fi lmaqribi maqribkiina inaani wa arbacuuna ruknan labiyo afartan rukni baa ku jira ragcaddeedii koowaad sagaal baa ku jiray soo maa tii saddexaadna maxaa ku jira koob iyo toban isku dar labaatan sow maaha tan dhexe ee labaad iyadu sagaalkii ta oo laga jaray u weeyaan niyadii iyo takbiiratulixraamkii toddobay noqonaysa toddoba ku dar maxaad haysi marka hore labaatan ku dar waa toddobiyo labaatan shan iyo toban kalena ku daroo dumaniinaadkiiya ila ragcad walba shantii dumaniinaa ku jira shan iyo toban iyo toddobiyo labaatan maxay noqonayaan labiyo afartankaa wey wa fi rubaaciyati arbacatu wa tii rubaaciyada ahaydna afar iyo konton rugni baa ku jiro oo dee maqribkii uunbay la dheer ragcad ay imse ku jiraan toddoba iyo iyo shan dumaniino soo labiyo toban maaha labiyo toban ku dar labiyo afartankii labiyo afartan labiyo toban ku dar afar iyo konton wey waa ku ka hadlo tii rubaaciga aydanta saddex salaadood bay noqonayaan saddex salaadood oo min afar iyo konton halkaana kuugu jira boqol iyo konton halkaasa iyo labiyo toban boqol iyo labiyo lixdan wey waman cajaza qofkii ka itaal gabay can ilqiyaami sarajoog fi lfariidati inuu salaaddii faralka ahayd sarajoog ku tukado sallaa wuu tukan jaalisan isagoo fadhiya waman cajaza kii kari waaye can iljuluusi fadhigii sallaa wuu tukan mudajican isagoo jiifa ay calaa janbihi اayman ay calaa jambiil aymani yani dhinaciisa midig buu u jiifsan dhinaca midig khasab maahe mudajican haddii la yidhaahdo yani waa calaa dhinac dhinacaasi ama bidix buu noqon ama midig laakiin waxa fiican inuu midig noqdo waajibse kuma aha wain cajaza can daalika hadduu fadhi jiifkii dhinac uu jiifsanayay keri waayo yusallii biliimaa'i buu yidhi wuxuu ku tukan ishaaro ishaarada wuxuu ku tukanaya markuu dhabarkana u jiifsan kari waayo waa afar martabo sara joog haddii la kari waayo fadhi haddii fadhigii la kari waayo calaa dhinac inuu dhinac u jiibsado hadduu dhinacii kari waayo dhabarku u jiibsan istilqaagii bay noqon marka istilqaagu wuxuu ka dambeeyaa dhinaca hadduu dhinac u tukan karayo looma ogolo shaaficiya ma ogola inuu dhabarka u jiibsado haddii markaa wixiiba waxbaba uu kari waayo wuxuu iska noqon markaa qof markaa de qibladii buu qaabilaya la soco markuu calaa dhinac u jiifo waa in bogiisani uu qibladii u jeedo markuu mustalqiga yahayna lugihiisa xaggay xigayaan xagga qiblada madaxiisana waxa fiican in yar la soo taago haddii marka waxbaba ay u suuro geli waayaan qalbiga in wain an can dalika yusallii biarfihi ishiisuu ku tukanaya yacni ishuunbuu ka ishaaraya wey wayanwi eh, biqalbii qalbigana uu ka niyoonayaa ishaasuu ka ishaarayaa yani waxa wey waa uu niyoonayaa qalbiga ayuunbuu arkaantii inuu rukuucay unbuu niyoonaya inuu sujuuday inuu ka kacay saasunbuu qalbiga arkaantii u marinayaa salaaddii ka dhici maysa inta garaadkiisu joogo wa sala allahu waslm calaa nabiyina mxamed allah aclam